sharafciheeda hooyaday timahadabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meeloo joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku aaseysan tahay afarta bisha tobanaad ee oktoobar sanadda laba kun saddex labaatan qodobada barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaan waxaa ka ah dad ku dhaawacmay toogasho ka dhacday qeybo ka mid ah dalka mareykanka wax walba oo aad uga baahantaha inaad ka ogaatid tartanka dhowaan lagu qabanayo dalka hindiya ee kriketka oo aada looga xiiseeyay qaaradda aasiya o aad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ukrain oo markale ka dalbanaysa reer galbeedku inay markaa ka taageeraan in iyadu ay fursad u heshay inay soo saaran karto hubka haatan ay ka doonaysa iyo taageerada militari ay siiyaan dalalka reer galbeedka qodobadaasi kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn gaboobe gacal manka gaartaaye gibilkayga waxay oo ka soo go'aya guurabaaye maxaan ku galaaye gibilkayga waxay oo ka soo go'aya ku rawaaye maxaan ku galaaye allah waa gacal maan ka gaartaay gaartahay hore ee garabkay ee anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday ee gubtayey waa gabartee iyo garabkay galaaye anigoo gurad ii guhaaday guudkaygii caddaaday inuu aadaanku gorsheegtaa iga garmari guulaweynu aadaanku gorsheegtaa iga garmari waa gaboube gacalma ka gaartay waa gaboube gacalman ka gaartay midna may gudboone egonkaygii waa gudmaye garma kaa godaaye gur iyo garashadaadii midna may gudboone ogonkaygii waa gudmaye garma kaa godaaye aniga guula weynow adaan kuu gorsheegte iga gaarmarwaa gaboobe gacal manka gaartaay gacal manka gaartaay aado doono armaad ii geysataaye oo haddii aan isgaasiyeeyo hoygeniyaalku siiyo ee gu'weynow galaaskaaga doono armaad ii geysataaye adaan kuu korsheegtee iga gaarmari guula weynow adaan kuu korsheegtee iga gaarmari oh, waa gaboowe gacal maanka gaarta taageerta iyoreer kale ayaa laiswadaarsaday heestaasi ku luqeynayaan fanaaniinta axmed shariif iyo sidoo kale faadumo qaasim hilowle waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho qaybaha hore ee barnaamijka kulanka kayann eh, gudagala dhegeystayaal aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu markaa xariga ka jiray wada muhiim ah oo laga hirgeliyey qeybo kamid ah degmada hoodan ee gobolkeeni banaadir wadada oo taleex gasha waxaana markaa furitaanka ra-iisul wasaaruhu uu ka sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo amniga iyo sidoo kale dhismayaasha goobaha muhiimka iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada caasimadda ku yaala bilicdoodana ay markaa muhiim tahay waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku ammaanay maamulka degmada iyo kan gobolka banaadir inay ka shaqeeyaan dhismaha wadooyinka muhiimka ah ee burbursan ee ku yaala magaalada caasimadda farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahay laamigii ugu quruxda badnaa runtii magaalada jidadkii ugu quruxda badnaa mid ka mid ah oo dib u soo noqday oo dib loo cusboonaysiiyey oo la dhisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si gaara dee eh, xaafadani inkastoo magaalada muqdisho xaafada ii ay tahay laakiin tani waa xaafadaydii marka degmadaydii iyo xaafadaydii oo jidkii taleex loo furay loo dhisay farxad gaara ay tahay waa ku faraxsanahay waan kaaga mahad celinaynaa guddoomiye waad ku mahadsan tahay sida caadiga guddoomiye madaala waxaan ku naqaanaa oo reer muqdisho ay ku yaqaanaan inuu ka dhiso marka uu mahadsan yahay mar kale inuu soo celiyey jidadkii oo haddana jidad badan la furay kuwo badanna hadda la furi doonaa haddii ilaa idhaahdo jidadka in la furo oo jidadka la dhiso oo laamiga la laamiyeeyo oo la qurxiyo micnaheedu waxaa weeye waa waa horumar farxadda runtii aan ku faraxsannahay micnaheedu waxa weeye waxaynu gallay horumar jawi horumar jidka oo la dhisa micnihiisu waxaa weeye waa horumarkii oo dhaqaaqay waa dhaqaalihii oo la hormariyey waa amnigii oo la hormariyey waa bilicdii magaalada oo soo noqotay marka waad ku mahadsantahay gudoomiye adiga iyo tiimkaaguba madaxda kale ee gobolka iyo degmadaba waad ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaa idankiis wakhti dhow inay muqdisho ay sidan u wada ekaato dhammaanteed waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo bilicda waxaa qurxiya magaalada oo la nadiifiyo laakiin intaan la nadiifinin waxaa ka sii horraysa horta marka hore in laamiyada la dhiso laamiyada marka la dhiso waxaan dadka soomaaliyeed ka codsanaynaa laamiga noocan oo kale ah marka la dhiso in la ilaaliyo nadaafadiisa haddii aad guri qurux badan dhisato laakiin aad wasakh ka badiso micnaheedu wax badan maaha laakiin laamigan oo kale marka la dhiso wuxuu u baahan yahay naga rabaa nadaafadiisana in la ilaaliyo marka gudoomiye waxaan rajaynaynaa laamiyada aad dhistay ee magaalada aad kusoo runtii aad ku soo kordhisay qiimaha badan in lagu laro ilaalinta iyo daryeelka nadaafadda in dadkeennuna ay ogaadaan nadaafaddu caafimaadkaa ku jira nadaafadda horumarkaa ku jira nadaafadda bilicda iyo quruxda magaaladeenna ku jirta mar kasta oo laamigaagu iyo magaaladaada qurux badnaato waa markaad aduu qurux badan tahay hadday foolxun tahayna waad foolxun tahay guriga gudihiisa inaad qurxiso laakiin albaabkiisa korkiisu ay wasaq ka buuxdo micnaheed wax micnoy leedahay malaha maxaa jira dee ilmuhu guriga markuu ka soo baxo wasaq ku dhex nooleeya guriga kuma dhex jiri karo marka aynu nadaafadda ilaashanno dhismaha iyo nadaafadda ilaalintooda dhismahan saa loo qurxiyey mas-uuliyad baa ka dhalanaysa mas-uuliyadda ugu horraysana waxaa weeye nadaafadda oo la ilaaliyo wey marka waxaan rajaynaynaa odaygii bilicda magaalada qaabilsanaana halkan u joogaaye in bilicda magaalada iyo eh, nadaafadeeda iyo jidadkeedana in la hormariyo dhaqaalaha magaaladaisu waa ilaahay mahadii muqdisho isbeddelkeeda oo nabadda ah waxaa ku mataanaysan isbeddelkeeda dhinaca horumarka ah marka haddii ay markii hore ay dhib badnayd in amni ahaan darteed horumarku uu socdo hadda magaaladu waa amni maadaama ay amni tahay horumarkiina wakaa ugu dhaqaaqay saa darteed markaan lahayn amnigu waa ryoritiga kooaad iyo kalabaad iyo ka saddexaad micnaheedu waxaa weeye horumar ma jiri karo haddaan amniga laga shaqayn markii amniga laga shaqeeyo ayuu horumarku imaanayaa waana midda maanta u taagannahay meesha marka amniga qiimahaasuu leeyahay amnigu horumarkaasuu leeyahay amniga ha laga shaqeeyo haddii aynaan amniga ka wada shaqaynin oo aynan bulshadeennu ka shaqayn lahayn oyna gabdhaheennu ka shaqayn lahayn oo oynan ciidankeennu ka shaqayn lahayn maanta horumarkan halkan iyo xaafadan iyo degmadan hodan lama joogin marka amnigaas waxaa amnigaa keenay arintaas marka amnigaan sii horumarino aan ku dadaalno mar kastoo amniga uu hormaro mar kastoo oo ay hormarto horumarka magaalada iyo dhaqaalaheeda iyo quruxdeedu ay hormarto waaye marka ilaaha idankiis guul baan idin rajaynayaa mar kale waan salaamayaa xaafadaydii iyo degmadaydii iyo guddoomiyahayga si gaaraan u salaamayaa waxaan idin rajaynayaa ilaahay inankiis guul waarta iyo quruxdanood ilaashataan iyo inaan maalinta dambe ee aan ku soo noqonno jidkan amaan soo marno inaan aragna asagoo sidan u eg sidan u qurux badan oo aan intanna bacaadku ka soo qarinin intanna bacaad ka soo qarinin qashin lagu soo qaaday gaari dameer inaan kolba jidka hal jaw aan lagu tuurin in laga habeeyo oo noocyadii waan garanaynaaye waa inaan isbedelaa ah. isbedel baan u baahnay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guddoomiye shukran jasiila lakum dhammaantiin waa mahadsantiin waa idin salaamayaa aad baad u salaamantihiin waa mahadsantihiin salaamu calaykum ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa oo isagoo xaliga ka jirayay waddan muhiim ah oo laga hirgeliyay degmada hoodan ee gobolkeena banaadir isagoo wasaaruhu sheegay in amniga iyo horumarka bulshadu ay isku xiran yihiin oo haddii amni la helo xukuumadda iyo gobolka banaadirba ay ka shaqeyn karaan in markaa la hirgeliyo mashaariic horumarineed iyo dhismaha wadooyinka muhiimka ah bilicoodana markaa la hagaajin karo dhinaca kale puntland haddii aynu eegnana wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud ciidi dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in puntland markan ay u diyaarsan tahay ayna gashay jawi doorasho gaar ahaana doorasho qof iyo cod ah oo tilmaamay in markaa wax kale aanay ka dhaqangeli doonin deegaanada puntland xili weli uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka puntland iyo xukuumadda khilaafka oo ku aadan in lagu eedeynayo saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland inuu doonayo muddo kororsi maadaama bilooyin ay kaga hartay muddada xilhaynta marka la eego haatan shaqada dhimanna ay mucaaradku sheegayaan inay aada u baaxad weyn tahay oo aanan lagu gebagabayn karin bilaha uga haray xafiiska sharciyadda marka puntland hogaankoodu ay u leeyihiin inay xafiiska joogaan wasiirku waxa uu sheegay in doorashada ay qaban doonaan sidoo kalena looga baahan yahay oo uu digrin u diray xubnaha warbaahinta uu sheegay in laga rabo inay waxa ay tabinayaan ay hubiyaan maadaama puntland ay xilli doorasho ku jirto wuxuuna ka hadlay khilaafaad wali taagan iyo arrimo kale oo su-aale laga weydiiyey waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud ciidi dir doorashada la gelayaa waa qof iyo cod weeyaan doorasho iska ilo shaqada dalka iyo dadka ay u hayaanna ay ku saxaan xaaladaha la joogo waanu la soconnaa waxaa lagu jiraa xilli wadanku marayo in laga gudbay nidaamkii hore laysu dooran jiray loo gudbay qof iyo cod waxaynugu cusub ay tahay oo iyo sano aan wadankeena laga qaban inteenna hadda joogtaa qof doorasho hore ka qaybgalay oo qof iyo codina aanu jirin qaabka loo warinayo oo maaratay goobaha codbixinta marka wax laga warinayo wararka social mediaha soo gudba ama idaacadaha ama mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintu ay soo gudbinayaan oo ku saabsan maarata sida bulshada loogu gudbinayo doorka wariyuhu uu ka qaadanayo tabinka wararkaas ee bulshada uu gaadhsiinayo saamaynta amniga ay ku leedahay waxyaabahaasaynu insha allah ka hadli doonnaa maadaama lagu jiro xilli doorasho dimuqratisation qof iyo coda oo ololaheedu iska tiro badan yahay waxaa loo baahan yahay wararka laga tabinayo inay had iyo jeer noqdaan kuwo xaqiiqo ah kuwa laga qaato maartay guddiga doorashooyinka kuwa laga qaato mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha kuwa laga qaato hay-adaha markaa ka shaqaynaya laga daayo kutrikuteenta wararka maaragtay qof maaragtay markaas aan mas-uuliyaddeeda haynin uu maaragtay midiyaha soo gelinayo tebinta in maaragtay laga fiirsado in la tebiyo waa waxyaabaha maaragtay shaqada maaragtay dal socota oo dimuqratisayshonka maarata waxu dhimi karaya waad ogtihiin oo sideed xisbi waa ku loolamayo golayaashii deegaanka ayaa la dhisayaa badankoodiina la dhisay dhismahaasi inta uu socdo siyaasiyiinta kala aragtida duwan oo kursiga kala riixanaya isku meel baa loo socdaa oo ah maaragtay qof waliba inuu kursigaa helo oo degmada madax ka noqdo meeyar ka noqdo ama ku-xigeen ku noqdo ama xisbigiisa ku guulaysto marka doorasho la gelayana xisbigiisa xisbiga koowaad noqdo wararka markaa siyaasiyiintu tabin yahay had iyo jeer in la miisaamo oo la eego warku kii sugnaama yahay ma muxuu ahaay ololayo waxbaa lagu kala badsanayo waa la sriixayey marka had iyo jeer inaad wacyigiinu koreeyo oo wacyigiinu uu ka horeeyo dadka waxaad u tabinaysaa in wacyigiinu ka horeeyo oo aad maarata aad warka shiishaan eh, maarata xaqiiqadii ahaantiisa aad maarata hubsataan eh, in la tabin karo in loo baahan yahay iyo inaan loo baahnayn ba horta in la tabiyo eh, wadaniyadda aad ku dheehdaan oo maarata muwaadiniin inaad noqotaan oo wadaniyadda aad ku dheehdaan waxaad tabinaysaan dalka waxtar u leeyahay mise waxyeelu u leeyahay isweydii su-aashaa marka koowaad marka labaad isweydii sugnaanta warkaas ma sugan yahay meeshii lagu tabin lahaa ma yahay cidda aad ka tebinaysaa fasax ma uga haysataa inaad ka tebiso marka waxyaabahaas dhan waa waxyaabaha runtii saamaynta ku wax dadku maqlayaan iskale maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha iskale Eh, laba mas midna garowe joogay midna boosaaso joogay baa ka hadlay waxayta arrintaasi waa dhexdooda sidaad la socotana arrinta eh, doorashada eh, golayaasha deegaanka xisbiyaha ku tartamaya dowladdu kor joogtayn bay kuleehay cidna gacanta maroojin mayso marka waa leegdan xisbiyada u yaalla haddii wax farsameed xumaadeena oo korjoogtayntii ay ka xumaadeena dee mas-uuliyiintii joogtay iyo kuwii wasaaraddu iyaga isla sixi doona iyo xisbiyadu wax dhibaataa mar dimuqraadiyaddu iyada iskale xumadda waa leedahay aan ku kuma odhan waxaanan ogeyn waxaan ku yidhi waa inuu warku sugan yahay waa in laga qaataa cidda mas-uuliyadda iskale warka laga qaato aynu la soconno saddex sano inaan ka yarayn ama afar sano dhadhow baa lasoo waday nidaamka dimuqraatiyashinka puntland afar boqol oo kun oo muwaadiniin reer puntland ayaa isu diiwaangeliyey inay codeeyaan siddeed boqol iyo koob iyo lixdan xildhibaan oo dadkooda soo doorteen baa golayaashii deegaanka maanta ka shaqaynayo ama golayaashii deegaanka la dhisay ama la dhisayaa in ka badan koob iyo labaatan degmaa la dhisay markaa ma filayo dhowr musharax ama dhowr siyaasi oo hanlihi inay intaasoo qofa ka xuquuq badan yihiin marka insha allah waddada aynu dooranay oo dadka reer puntland doorteen waa qof iyo cod wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud caydi dir ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo ku aadan doorashooyinka puntland ee lagu muransan yahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kayana nabad nagala socotaan dhegeystayaal cawiye cawiye subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraha sharafeheedahooyaga weli barnaamijka kulka degeysanaysaan keenana ad mar socotaan dhegeystayaal markan dalka mareykanka dii aynu jaamacadda loo yaqaano morgan state university ee dalka mareykanka ku taal waxaa la sheegay markaa in lagu dhaawacay ilaa shan ruux kadib markaa toogasho uu sameeyey qof hubeysan oo soo weeraray jaamacaddan ku taalla qeybo kamid a ah dalka mareykanka dadku waxay ku jireen inta badan xarumaha jaamacadda iyadoo oo markaa banaanka qaar taagnaa oo ka ah ardayda jaamacadana uu rasaas huwiyey qof hubaysan oo isagu markaa weerar kusoo qaaday jaamacadda booliska baltimore waxay sheegeen in dadka dhalinyarada ay u badnaayeen ama dadka wax soo gaareen ay dhaawacmay dhalinyaro u badnaayeen da ay tahay sideed ilaa labayo labaatan waxaana afar kamid mid ah ay ahaayeen rag halka hal ruuxno ay haweenay ahayd waxaana markaa lasoo wariyay in la geeyey goobaha caafimaadka qaar kamid ah dadka dhaawacmeen la sheegay in rasaastu ay ka haleyshay qeybaha sare ee jirka oo qaarkood waxaa la sheegayaa markaa inay qabaan dhaawacyo halis ah si kastaba haatee mareykanka waxaa ku badan inta badan toogashada ay sameynayaan dadka gaangiska iyo dadka qaarkood ee daraagiska isticmaala oo mararka qaar toogasho ka sameeya goobaha jaamacadaha goobaha waxbarashada iyo sidoo kale iskuulada qaar iyo maqaayadaha lagu caweeyo taasi oo inta badan keenta dhibaato xoog leh dhinaca kalena waxaa la filayaa ama si rasmi loo shaaciyey waqtiga uu furmayo tartanka ay dadka qaaradda aasiya qaarkood aada u xiiseeyaan ee koobka dunida ee cricketka loo yaqaano international cricket council i c c world cup ayaa la filayaa in si rasmiya ah uu kaga furmo dalka hindiya inta u dhexeysa shanta bisha oktoobar iyadoo lasoo afjari doono sagaaliy tobanka bisha november ee isla sanadkan waxaana uu markaa socon doonaa muddo ku dhow laba bilood oo markaa dalka hindiya ayaana marti gelin doonta waxaa la filayaa in wareega koowaad dhammaan ay isarkaan xulalka tartamaya iyadoo oo markaa intaa kadibna la rajeynayo inay qaar kamida ah xulalka usoo gudbaan wareega xiga waana tartan marka la eego kriketka aada looga xiseeyo qaaradda aasiya marka ay timaado iyadoo dalalka aada ugu loolamana ay ku jiraan dalal badan oo saameyn ku leh oo ay bakistaan iyo hindiyaba kamid yihiin waxaa ka qaybgalaya afghanistan australia bangaladesh england hindiya netherland new zealand pakistan south africa iyo sri lanka kuwaa oo markaa la filayo inay ku loolami doonaan loolan adagna ay geli doonaan tartankan inta uu socon doono ee shanta ilaa iyo sagaaliyo bisha november ama shanta oktoobar ilaa iyo dabayaaqada bisha november oo la filayo in tartankan markaa uu socon doono waana tartan marka la eeg cricketka aad markaa looga xiiseeyo dalalka qaaradda aasiya marka la joogo dhinaca kalena haddii aynu eegnana waxaa weerar lagu qaadan leeyahay safaaradda dowladda etoobiya ku leedahay dalka suudaan walow aan markaa lasoo werin khasaare ka dhashay waxaa la sheegay in madaafiic lagu weeraray hubna iyo dareenka madaafiicda la maqlayay waxaana markaa aan lasoo werin khasaare badan oo markaa ka dhashay weerarka lagu qaaday marka la eego safaaradda dowladda etoobiya ay ku leedahay dalka suudaan suudaan safaarado badan ayaa la weeraray intii dagaalada iyo fadqaralooyinka ay ka socdeen qaar kamid safaaradaha waa la bililqeystay qaar ka midana burbur ayaa soo gaaray maadaama dalka uu galay xaalada hubanti la-aana welina waxaa markaa taagan inqilaafka u dhexeeya ciidamada gaarka ah ee r s f loo yaqaana iyo kuwa talada dalka haya oo in muddo ah ku dagaalamaya wadanka waxaana lasoo warinayaa xasilooni darra wadanka ka jirta iyadoo oo weli markaa aan la helin marka la eego xal ku aadan in lasoo afjaro colaada u dhexeysa eh, ciidamada labada dal ee eh, markaa dalalka ama ciidamada militariga iyo kuwa talada dalka haya oo isku haya marka la eego arrimaha ku aadan awooda iyo sidoo kale xukun marorsiga waxaana arintan markaa dhowri mar isku dayay in la xaliyo sacuudiga iyo qaar ka mida ah dalalka caalamka iyo beesha caalamka welina waa lagu guuldaraystay in xal rasmi ay gaaraan dhinacyadan walow weli markaa aan laga rajo dhigin wadahadaladaas oo dhowr mar laisugu soo noqday wadahadallo toosa ah oo ay galeen marka la eego hogaamiyaasha labada dhinac ee markaa ku dagaalamaya wadankaasi suudaan waxaana colaada suudaan ku barakacay kumanaan kun oo ruux iyadoo kumanaan kun oo kalena ay markaa ku dhaawacmeen dhinaca kalena hindiya haddii aynu eegnana hindiya waxaa laleeyahay roobab xoogle ayaa ka da-ay qeybo badan oo kamid a ah wadankaas gaar ahaan waqooyi bari wadankaasi hindiya daadad ayay sababeen ayaa laleeyahay waxayna aada u saameeyeen gobolka loo yaqaano sikiim waxaana aada markaa gobolka u saameeyay roobabka gaar ahaan magaalada madaxda gobolka ee loo yaqaano gangtok oo markaa wadooyin badan ay burbureen guryo badan ay biyo la tageen waxaa sidoo kale lagu waayay roobabka saddex iyo labaatan askari oo kamid ah ciidamada waddankaasi hindiya oo haatan la baarayo ama la baadigoobayo sidii loo heli lahaa xukuumaddu waxay sheegtay in kooxa gurmada la diray oo ay ku howlan yihiin in dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka soo rogmaday oo markaa kuwa aada u xoogan ah la doonayo markaa in la helo askarta ilaa saddex labaatanka gaaraya ee lagu waayay qeybo kamid ah gobolkan waqooyi bari dalka hindiya dhaca ee loo yaqaano sikiim oo magaalo madaxdiisu ay tahay kangatok roobkan ayaa waxa uu aada u saameeyay ee laleeyahay magaalo madaxda wadanka ama magaalo madaxda gobolkan ee kangatok loo yaqaano meel qiyaasi ugu jirta boqoliyo konton kilomitr waxaana uu aada ugu dhow yahay gobolkan xadka hindiya ay la wadaagto wadanka shiinaha marka la eego xaaladda oo cakiran waxaa aada loo saameeyey saameyna ku yeeshay gobolkan in biyihii ay tiro bateen xadkoodina dhaafeen daad ayaa soo rogmaday waxayna saameeyeen qeybo badan oo kamid a gobolka webiyada tester river iyo webiyo kale ayaa saameeyey oo biyo badan xaddi badana ay markaa ka soo burqadeen ayna ku fataheen magaalooyin muhiim oo ku yaala gobolka waxaynu baadi goobeynaa saddex iyo labaatan ka mid a askarteenna oo ku howranaa inay gurmud u sameeyaan dadka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda hindiya afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi hindiya oo lagu magacaabo guwahati wuxuu sheegay in ay markaa dadaal ugu jiraan sidoo kale in gobolada kale ee hindiya ay markaa ka gaashaantaan saameynta roobkan gaar ahaan gobolka assam state loo yaqaano ayay sheegeen inay markan ku howlan yihiin sidii wax looga qaban lahaa dadka ay saameeyeen biyaha iyo daadadka xoogga leh ee saameeyey qeybo badan oo kamid ah wadanka hindiya hindiya waxaa markaa ay xuduud la leedahay nebaal iyadoo oo markaa marka la eego webiyada iyo sidoo kale xilli roobaadyaduna ay noqdaan gobolada hindiya kuwo badan oo kamid a ah ku ay aada u saameeyaan marka la eego biyaha iyo daadadka soo rogmada oo haatanba dunida dalal badan looga digayo in isbeddelka cimiladu ay sababeen in roobab xadigii hore la yaqaanay ee normalka ah kuwo ka badan ay da-aan kuwaas oo laga yaabo qaarkood inay dabaylo iyo duufaano wataan sidii ka dhacday dalka libya oo kumanaan kuna ruux ay ku dhinteen duufaanta ku dhufatay iyo sidoo kale daadadkii soo rogmadaba weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network sida geed caleeniyo ubax guud ka qariyeenuy guulilaama ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa aleebay sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy gooni ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa ku yaalaoo godan barwaaqa ah durdur aan gudhayniyo gacan webi ku yaala iyo jiila midab guurin baato midab guurin baato kalka calbaan ku eegaba gabadhiyay kalka calbaan ku eegaba qalbiga iga gelisa gabadhyahay kalga calbaan ku fadhiyay kalgacalbaan boortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay caashaqee halka aad i sidaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday garduur miray sodon biliya gawdeed uu goobay farowgii sararta iyo gaadada sidaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeed u goobay farowgii sarartayo kaadada midba kaynta raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ongulf colaadiyo weli socoto dheergeli kalgacalbaan buurtaan ku eegaba gabadhiyay kalgacalbaan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba gabadhiyay kalgacalbaangoortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa aanan garanay igunudday cashaqee halka aad gaadhsiin Potter. kara gingimano xarfanayso oo ka giideen ama hara gingimano xarfanayso oo ka giideen ongu iyo

fadhiyay kalgacal goortaan ku eegaba gabadhiyahay kalgacalgoortaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalba goortaan ku eegaba gabadhya hekalgacalgoortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa aanan garanay gabaryahay galdacalban goortii aan ku eegaba qalbigay gelisa iyo reekal ayaa kamid mid ah uu ku luqeynaya allahu raxmed ee fanaanka maxamed axmed kuluc waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n warbixinno kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhduna waa afarta bisha oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol toddobaatan iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadka siddeetan iyo sideed cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maantaoo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maantaoo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii diyaarad kuwa qaad ka qaada oo ka kacday garoonka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa afduubtay kooxa hubaysan iyagoo ka dejiyey magaalada laasqoray maantoo kale sanadii labada kun qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ka dhacay xarunta dhismaha wakaaladii hargaha iyo saamaha oo ay deganaayeen dhowr wasaaradood oo ka tirsanaa kuwii dowladii kumeelgaarka aheed ee soomaaliya toddobaatan iyo sagaal qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi ku dhowaad boqol qof oo kale maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun laba boqol hogaamiyihii al andalus ee cabdalla al caadil ayaa lagu dilay gudaha wadanka morocco maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol jarmalka iyo talyaaniga adlof hitler iyo benito mussolini ayaa ku heshiiyey in dowladda talyaaniga ay kusoo biirto dagaalka ingiriiska iyo jarmalka maantaoo kale sanadii kun sagaal baarlamaanka dalka jarmalka ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyay tan tanzaniya markii ay midoobeen maantaoo kale sanadkii tii madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika ayaa safarkiisii ugu horeeyey inta uu madaxweynaha ahaa ku tagay dalka maraykanka ugu dambeyna maanta oo kale sanadka markuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa abuubakar al baqdaadi ku dartay liiska argagixisada caalamiga ah iyadoo sheegtay in ciddii xogtiisa keento si loo soo qabto ay siin doonaan toban milyan oo abaalmarin ah guud ahaana waageynta xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dibidin kugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul maxamuud aadan nala socodsiinaysa xubintii kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale ee barnamijka haddii aynu laba toddobaad kadib markii ra dalkaasi canada justin tradow uu isagu markaa u muuqday mid u baxay inuu qaado dagaal duulaysideed oo ka dhana hindiya xilli new delhi lagu eedeeyay suurtagalnimada inay ku dhug leedahay dilka ninka haystay baasaboorka kanadiyaanka ee markaa siikh loo yaqaano kaasi oo hindiya u dhashay balse kasoo horjeeda xukuumadda waddanka hindiya waxaana lagu eedeeyay dilkiisa inay hindiya wax ka og tahay intaa kadib waxaa soo taray khilaafka udhexeeya hindiya iyo kanada ee ka dhashay dilka loo geystay ninkan kooxaha goon ogoosadka ama sabristiska loo yaqaano justin trudew iyo wasiirka arrimaha dibadda merlenia joli ayaa waxa ay dhowaan iyagu shaaciyeen inaysan doonin marnaba inay markaasi horiyaan xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa hindiya iyo kanada iyagoo sheegay in loo baahan yahay in wax waliba lagu xaliyo wadahadal iyo hab diblomaasiyadeed waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay markaa kala fariistaan hindiya arintan sidii markaa loo kala garbixi lahaa sidaa darteed kanada waxaa la leeyahay waxay doonaysaa inay dhisto kalsoonida hindiya iyo carada ka dhalatay maadaama ay u muuqato in markaa ay doonayso in la bilaabo wada hadal si xal loo helo markii markaa ay soo shaabaxday dilka loo geystay siiknika loo yaqaano siikhnija waxaa markaa soo baxday in hindiya lagu eedeyn iyada kulug leedahay oo ay ka dambeysay dilka loo geystay ninkan walow hindi ay arrintaa aada kaga carootay waxaana kanada ay qaaday tallaabooyin ee u muuqday kuwa uga sii daray xiisadda kanada waxaay markaa ka ceerisay safaaradda hindiya ay ku leedahay dalka kanada madaxii sirdoonka ee u joogay ottawa oo kanada ka tirsan iyadoo hindiyana ay kaga jawaabtay inay dalkeeda kasoo ciirisay diblomaasiyiin kanadiyaan ah xilli ay weli u socdeen waa ku aadan iskaashi dhaqaale oo dhexmara dalalka hindiya iyo sidoo kale kanada waxaa markii ribootka uu soo baxay ama warbixinta ay soo baxda kadib iyana kanada la weydiistay oo xukuumadda new delhi ay weydiisatay inay kala baxdo dalkeeda koob iyo afartan ka mida ah diblomaasiyiinta wadankaasi kanada lagana saaro dalka hindiya waxaana arinta ay u muuqatay mid kasii dareysay oo muddo loo qabtay ilaa tobanka bishan oktoobar walow haatan la sheegay inay socdaan wadahadalo hoose oo la doonayo in lagu dejiyo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dalalka kanada iyo sidoo kale hindiya waxaynu u baahannahay inaynu ilaalino badqabka duuliyaansiyiinta taasi waa curfiga duuliyaasiyadda waa muhiim in la wado wadahadalada qaaska ah xalku waxa uu ku jiraa in markaa la ambaqaado wadahadalada duuliyaansiyadeed taa ayaa muhiim noo ah wayna socon doonaan ayay warbaahinta u sheegtay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi hindiya justit radio ra dalka canada isaguna waxa uu sheegay in canada aysan marnabo diyaar u ahayn inay uga darto xiisadda mar welibana ay diyaar u tahay xalka diyaar ayaynu nahay inaynu xal raadino waxaynu ka shaqeyn doonaa in mas-uuliyadda la helo cid qaadata sidoo kalena la hagaajiyo diblomaasiyadda iyo xiriirka labada dal ayuu u sheegay isna warbaahinta markana dhageystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalmaan warkalamaanay anaan xoogga ceebee lahayn ama cambaaraynin cillada soo baxo waayahan caanbaxaa jiree ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsadee cabbaar bay sugaan qaraxna waa soo celceliyaan buwa shabaabka inta la cayrsadaa godadkooda maanta loogu galay waar sagxadda baa laga dhigay warorado ha nugu buuqina reerihiinniaad ruubaakoyey lambareerjey gufulnab yadheegi jari aryaadhaha ma waadan maqlina naftii halliige aaneexey naftii huuraa isku naaba naftii halliige aaneex dhexayn naftiihuura isku naaba war waxaa kaloo la yidhi nafla caanigii caqidada xuma ciidankiiyo bulshaday ciqabkaala nafsi waa jiraaye garo waana joogi doonaaye warbow xaaladdu maanta waxay maraysaa argagixisadii waayo badan ubadka laylaysay kuweeda barada lagu bartee aasha laga waayey maantay iibixi qaadanayaan waa lala eryaha war maanay digniinta colaadda iyo dagaal lagu baaqay oo dadkeennu u siman yahoo dadaal xasan sheikh u galay ayaa dardar ugu socdoo diinteenna khawaarij xumimo dibindaabiyey kartee shabaab dan waxaa ku qaba dilkooda qofkii dhibsada aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi ciidamada iyo shacabkuba awjadiyo jaahadid inay jabiyaan waa jidiyo jaahadid inay jabiyaan waa jeclaalehayn war cabdullah waxaa kaloo layidhi jid iyo jahadiid ka jabay maxaa la jabka wadalo waxaa kaloo layidhi waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka maqlayseen gudahaan waa nagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen ka kayanan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesu ku luuqeeya fanaanka axmed mooge liibaan heystii miyaan xalay jeefsaday intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo Oh. jirin dhuluu ku yaal jidin wuxuu kuu ku jebiyaa markaa jeex abaariyo jid ilaa nugayse jabka kace amaariyo jid in laa lugaysay daran haryay wahaa jacaylkee miyaan jirjirkaba miyaan halkaaga ilaa joogee কিছু አዳዳግ ቶቻንተኩ ሞገይል አንኩራቼ la joogtaa ama hadal ku jaran yahay dhigayo labaadiina jeex qudha jirjirkay waxay tanaana joogtaa ama hadal ku jaran yahay wanaag baanu jeedaa samaahina ma mise waxaad ka waajibin xalay tajiibsada jirjirkaba miyaan dhigay riyaadigu ajoogti